الحمد للإله ذي الجلال وشارع الحرام والحلال ثم صلاة الله مع سلامي على النبي المصطفى التهامي محمد الهادي من الضلال وأفضل الصحب وخير آلي وبعد هذه زوبد نظمتها أبياتها ألفون بما قد زدتها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واتقنا يا كريم يا لطيف allahuma salli soo geli allahuma salli wasalim wabaarik wancim calaa sayidina waxabiibina waqurati acyina muxammadin wacalaa aalihi wasaxbi ajmaciin waa darsigeeni lixaade kitaabkeeni zubadka waxaan ka bilaabaynaa ama alxaraamu fathawaabu yaxsulu litaarikin waathimun man yafcal qaala anaadim raximah llah ama alxaraamu fa thawaabu yaxsulu litaarikin waathimun man yafcalu wafaacilu lmakruuhi lam yucadabi bal in yaku falimtithaalin yu'thabi waqus maa yubaaxu biistiwaa'i alficli watarki cala sawaa'i lakin ida nawaa biaklihi alquwaa litaacati illaahi lahu maa qad nawaa waayahay waayah ama saxiixu saxiixi miyaa fa thawaabu abaalmarin ayaa yaxsulu ka xasilaysa oo ka dhalanaysa ama alxaraamu wey ma soo maaha ama alxaraamu kii xaaraanta ahaa soo maaha aha fa thawaabu abaalmarin ayaa yaxsulu ka dhalanaysa litaarikin kii ka tegey kii isaga tegey wa aathimun mid dembaabay ayuu noqonayaa man midka yafcalu sameeya mid dembaabay ayuu noqonayaa waayahay amalxaraamu xaaraantu miya maamaad waa fasiraysaa amalxaraamu xaraanti miya fathawaabu ayaa yaxsulu ka dhalanahaya litaarikin oo dhalanaya oo u sugnaanaya kii ka tegay wa aathimun dembiile ayuu noqonayaa man midka yafcalu sameynaya muxuu idin qoray idinka hmm? waa akhriyaa kalbad'i bisalaami min jamaacaas darsiga horean akhriyey waa akhriyey wa minhu masnuun cala alkifaaya kalbad'i bisalaami min jamaca kana ku xiga soo maa shiikhu marka wuxuu ku yidhi ajar ayaa ka dhalanaya qofka ka taga xaaraanta waaya oo ajru ka dhalanayay xaaraantii iyo iyo makruuhii buu soo gelayaa halkaa qaybtaa hore laakiinse markuu ku yidhi wa aathimun man yafcalu waxaa ku baxay hee makruuhii baa ku baxaya oo makruuha qofka hadduu sameeyo dee dembiilaata la dhihi mayo laakiinse hadduu ka tago waxaan leenahay waa wuxuu soo gelayaa athawaabu yaxsulu litaarikin marka beedadka hore waxaan kusoo dhiganay isagoo yidhaahday markuu ka soo hadlahayay muqadamada wuxuu kusoo sheegay alfardu walmanduubu walmuxaram soo ma ahayn marka wuxuu ka soo hadlay faradkii wuxuu kasoo hadlay sunnihii muxaramkiibuu soo galay meesha shiikhuu yidhi marka waa aathimun man yafcalu cidda sameynaysana dembiile ayuu ku noqonayaa wuxuu tilmaamayaa sharxii horaan kusoo dhignay wuxuu mutaystay in la ciqaabo saasoo ma ahayn beed horoo tilmaamaya jeelahu isoo qabo mm ma soo socdaa miya kusoo yidhi falfardu maa fii ficlihi hawaabu kadaa calaa taarikihi alciqaabu wuxuu caada u tilmaamay qofkii ka tegay faradka in ciqaab ay u sugnaanayso halkanna kii xaaraanta sameynaya wuxuu yidhi wa aathimun man yafcalu ciddii samaysa dembiiluu noqonayaa marka laba fasiraadba meeshaas way gelaysaay oo ah ta qofka hadduu shay xumaana sameeyo in la ciqaabay anagu ma hubno waa fahamteen soo maa yaa marka shaygaa uu sameeyey ciqaab baa ka dhalanaysa yacnii dee ilaahay xaggiisa waa cafin karaa markaas oo hordhan maa ilaah xaggiisa hee keliya waxaan qiyaasaynaa meeshaas in ciqaab ka dhalanayo shaygii samayntiisii inay ka dhalanayso ciqaab laakiinse in ciqaabe ka dhalanayso laa yunaafi alcafwa laa yunaafi alcafwa in alla iska cafiyo meesha ka bixi mayso oo alla u iska cafin karaya wa faacilu lmakruuhi kii makruuha sameeye lam yucadabi lama cadaabahayo bal eh in yakufa hadduu iska daayo makruuhi liimtithaalin u hoggaansan ilaahay amarkiisa u hogaansamay darteed hadduu isaga daayo hee eh, yuthabi waa la abaalmarinayaa isaga wa faacilulmakruuhi shaygii makruuha ahaa oo xaaraanta ka hooseeyey samaynta qofka uu sameynayaa ama faacilka qofka sameeyey lam yucadab la cadaabimayo bal eh yuhabu waa la abaal marinayaa in yakufa hadduu ka joogsado shaygii makruuha samayntiisii liimtithaalin heeh ila dartiis ha ilaahay hogaanu u hogaansamaya darteed qofku xumaanta wuxuu isaga dayn karaa laba siyaabo soo soomaa inuu u taagi waaye samaynteedii uu gaari waaye iyo inuu asagu awoodo inuu sameeyo hee inuu lilaahi isaga daayo soo maa marka sheikhu wuxuu ku yidhi lilaahi hadduu isaga daayo yuthabi waa laabad xagga maxaa ku jira markaa hadduu lilaahi isaga dayna iski isaga daaye amase uu magaranaysaa uu gaari waayey dee ajir laga siin may wey macnuhu saas weyn wa faacilu lmakruuhi kii xumaanta sameeyey lam makruuha kii sameeyey xukunka makruuha la yidhaahdo lam yucadabi la ciqaabi mayo bal ayuthabu waa laabaal marinayaa in yakufa haduu hee bal in yakufa hadduu ka joogsado makruuhi samayntiisii liimtithaal nooga joogsado alla dartiis ama ku dhaqmid uu ku dhaqmaya diintii yuthabi waa la abaalmarinaya weeyaan waaya marka xaggaa ka soo baada qofka makruuha sameeyaay ficilkaa uu sameeyey lagu cadaabi mayo hadduu ka tago alla dartee oga tagana waa lagu abaalmarinayaa waa lagu hee abaalmarinayaa wa khusa maa yubaaxu biistiwaa'i alficli watarki cala sawaa'i markaa akhrinaysa al baa dhahaysaa wa khusa waa la gaar yeelay wa khusa waxaa lagu gaar yeelay maakii yubaaxu la baneeyey bistiwaa'in sinaansho ayaa lagu gaar yeelay amase bistiwaa'il ficli hal hoos dhig buu saaraya marka waa ku idaafeynaysaa wakhusa waa la gaar yeelay maayi ladii kii yubaaxu la baneynahayey bistiwaa'i alficli watarki ka tegid iyo samayn heeh sinaan ay siman yihiin ayaa lagu gaar yeelay cala sawaa'i siman wakhusa waa la gaar yeelay maa kii yubaaxu axkaamta shareecadu toddoba ahayd buu bulshiha kusoo yidhi shan buu hadda marinayaa waajibkii buu sheegay manduubkii buu sheegay makruuhii buu sheegay muxaramkii buu sheegay mubaaxii buu ku jiraa mubaaxi unkiisa ka waraa wuxuu ku yidhi shiikhu waxaa lagu gaar yeelay alficlu watarki inay siman yihiin in maanta quraacato waa shay mubaax inaanta quraacato haddaa ka tagto iyo haddaa iska daysa labada waa u siman tahay ha haddaa samaysana ajar heli mayse haddaa ka tagtana dembiilo ku noqon mayse warkaama ku dhacan mubaaxi wey markaa wakhusa waa lagu gaaryeelay maayo ladii kii yubaaxu la banaynahaye biistiwaa'i alficli waatarki samayn iyo ka tegidba sinahna ay u siman yihiin baa lagu gaaryeelay cala sawaa'i si siman mhm yacni xagga shareecada markii loo eego shayga mubaaxa ah waxaa u siman qofku inuu sameeyo iyo inuu ka tago waa u siman tahay wey haa maxaa saaka ku quraacan wey waa dembaabtay iyo waa quraacatay ajir baa heshay yah ama waa seexatayoo garanaysa ajir baa heshay amase shaygan baa laga hadlayaa shaygan bimujarad in la sameeyo ajir muu ka helayaa bimujarad inuu ka tagana hee ma ku dambaabayaa waa maya waa u siman yihiin markaa waaya marka ammaanna ku heli maya hadduu sameeyo dhaleeceynna kala kulmi maya hadduu hee ka tago mubaax baa la yidhaha sheega iska bannaan wey in la seexdo in la socdo in la ordo in cunto la cuno soma jeedid in aa gaari gorto inaa lugayso in waxyaabaha mubaaxa iska caadiga weyaan laakiin hase yeeshee wuu ka daba tegey idaa nawaa hadduu u niyoodo biaklihi aklilmubaaxi shaygii mubaaxa uu ahaa inuu cuno hadduu u niyoodo alquwa alquwaa u xoogaysi litaacati illaahi uu u xoogaysanayo hadduu u niyoodo lahu wuxuu leeyahay maakii qadna waa uniyooday wuu leeyahay laakiin hase yeeshee idaa nawaa hadduu u niyoodo biaklihi cunidda uu cunahayo shaygii mubaaxa ahaa cuntadiiyo wixii la halmaalay alquwa xoogaysi hadduu u niyoodo muxuu xoogeysanayaa bidaacati illaahi alle daacadiisa iyo alle inuu magaranaysaa u cibaadaysto lahu wuxuu leeyaha maakii qadna waa uu niyeystay buu leeyahay halkana masalo wuxuu ka hadlay ah shaygii mubaaxa ahaa haddii niyad saalixa la raaciyo ajar ma laga helayaa warkaama ku dhacay muxuu ka hadlay shaygii mubaaxa ahaa oo iska bannaanaa inaad maanta seexato haddii niyad wanaagsan la raaciyo ajar ma laga helayaa hurdadii sheikhu wuxuu ku yidhaahdaa shay asal ahaan waxba laga heli mayo haddii la sameeyo haddii hee laga tago soo maa laakiin hadduu niyad raaciyo shaygii mubaaxa ahaa wuxuu niyeystay wuu ka helayaa buuyi haa saaka markuu cuntada cuniga wuxuu niyeystay cuntada uu cunayo inuu cibaadada ilaahay ugu xoogaysto uusan gaajo ku dareemin cilmiga dalabkiisa ugu xoogaysto ilaahay uu ku caabudayo awoodda uu ka helayo soo camal saalixa maa niyad saalixa soo maa cuntada uu cunaya ajir buu ka helayaa markaa ajir buu ka helayaa soo markaas warra maa ah, haa ninkii biilkii uu xaafadda keenay wuxuu u niyeystay inuu ilaahay amarkiisa fulinayey bulshadan ma garanaysaa ka hooseysa oo isagu biilo inuu ma garanaysaa ku caawinayey yaa wixii la halmaalay niyad saalixa buu la yimi biilkaa oo bixinayabaa ajirkii ka helayaa hurdadii uu seexanayay buu wuxuu niyeystay in hurdada keliya ajar iyo dembi tuna laga heli mayo laakiinse wuxuu u niyeystay inuu caawa usoo kaco cibaadada ilaahay inuu ku caaw magaranaysaa ugu xoogeysanayo uusan ka seexan hadeeb uu magaranaysaa oo si fiican ugu tukanayo attaqawi cala alcibaada cibaadada inuu u xoogeysto niyadaasuu raaciya maxaan leenahay hurdadii uu hurday oo uu ku raaxaysanayo hurdadeeda ayaa maxaa loogu darayaa ayaa ajir lagu daraya ha inama alacmaalu biniyat wa inamaa likulli imri'in maa nawa xaggaasay soo gelaysaa buu yiri marka laakiin hase yeeshee idaa nawaa niyeysto biaklihi cunida uu cunahaya cuntadii iyo wixii la halmaalay alquwa hadduu uu niyeysto uxoogaysi liaacati illaahi ha liajli laamtaasi bimacnaa calaa baa dhiga calaa taacati illaahi ama fii taacati illaahi ama tacliilka dhehdaat liaacati illaahi liajli taacati illaahi ilaahay daacadiisa inuu magaranaysaa darteed hadduu u cunahayay oo u niyeysto lahu wuxuu leeyahay markaa maa qad nawaa wuxuu niyeysto uu leeyahayo taa waxaa lamid lidkeed baa la midoo shaygii xalaashaa hadduu u niyeysto xumaan inuu u sameeyo yaah caa waxa u seexanaya inaan goordamba soo kaco oo aan soo dhaco saan magaranaysaa dhowr xaafood aan u dhaco tuuga habeenka tuuga habeen sagaalka soo kacaya moogta nin weyn oo sagaalka soconaya inuu lulmooday ahayd maxaa xoluu usoo seexda maqribadii buu marka wuxuu usi seexanayaa inuu caawa usoo kaco dadka inuu dhaco waa niyo kheyra saxiixa soo maa niyad aalixaa waayo maxaan leenaha intaa hurdana dembigeeda buu leeyahay maxaa yeele shayga mubaaxa ahaa wuxuu u samaynayaa hee litaqawii limacsiyati illaahi ilaahay macsidiisa inuu xoogaysto buu u samaynayaa saa daraaddeed dembigeeda buu yeelanayaa marka asal ahaan shaygan mubaaxa dembi ajirtoon laga helimayo laakiinse niyadda lagu xiro ayaa darteed hee ha qofka markaa niyadda wuxuu ku gaarayaa manzilo uusan camalkiisa ku gaaraynin masaladaa marka u fiirso shay kastoo mubaaxa samaynaysid niyad xalaala niyad saalixa ku xir ajir baa ka helaysaa haddaad soconaysid ah inaad cilmiga u soconaysid ilaah dartii ugu soconaysid cilmiga inaad magaranaysaa darajo fiican ku gaadhid ilaahay oo raarigelisid ajar baa lagaaga qoraya ama saxiixu kii saxiix ahaa fil cibaadaati cibaadaadka dhexdooda saxiix waxaa la yidhaahaa ama miyaa saxiixu kii saxiixa noqday fil cibaadaati cibaadaadka dhexdoodu famaa waafaqa famaa iladii midka waafaqa ah, la mid noqdo ama waafaqa ama waafaqa dheh allaahi ilaahay sharcigiisa fii maa shay ku waafaqa xakama uu xukmiyo sharcigu ayaa saxiix ah amase amaam ama saxiixu saxiixi miyaa filcibaadaati ku jiray fa huwa isagu maa kii weeye waafaqa allaahi alle sharcigiisa la mid noqday kula mid noqday fii maa kii hee xaakama sharcigu uu sugay oo uu dejiyey ka marka saxiix saxiixii baa laba kala noqonaya shiikhu beyd kale muxuu yidhi wa fi lmucaamalaati wasaxiixu fi lmucaamalaati wey macnuhu mucaamalaadkii isdhaafsigii bulshada dhexdeeda saxiixa ka noqonayaana maa kii weeye taratabad ay ka dheeranaysa calayhi kaa korkiisa aathaarun aathaar iyo raad uu ka dheranayay haabatad ku sugnaatay bicaqdin heshiisa ku sugnaatay ama heshiis ku sugnaatay saxiix maxaa layihahdaa saxiixi labuu qaybiye saxiix goormaan dhahnaa cibaadadan cibaada saxiixa weye goormaan dhahnaa mucaamaladan iyo heshiiskan heshiis saxiixa wey waa ansaxay ya heshiisku heshiis beec buu noqon karaa heshiis nikaax buu noqon karaa soo ma jeedid cibaadaduna dee cibaado salaad bay noqonaysaa cibaado zakiya noqonaysaa cibaado soon bay noqonaysaa goormaan dhahna cibaadadan way ansaxday goormaan dhahna heshiiskan hee wuu ansaxay wuxuu ku yidhi cibaadadii ama saxiixu fil cibaadaati cibaadaadka dhexdoodii kii saxiixa ahay fa huwa isagu maa kii weeye baa dhahaysaa kii weeye cibaadada dhexdeeda kan saxiixa noqonayahay waa kii waafaqa haa la mid noqday ama waafaqay sharcallaahi ilaahay shareecadiisi fii maana ku waafaqay shay dhexdiibuu ku waafaqaya hee xakama sharcigu uu sugay oo uu dejiyey wa fi lmucaamalaati wasfioo saxiixu kii saxiix ahaa fi lmucaamalaatina maa kii weye taratabad ay ka dhalatay calayhi kaa korkiisa aathaarun ay ka dhalatay raadkii la rabay raadkaasoo habata ku sugnaaday hee bicaqdin ku sugnaaday heshiis ku sugnaaday marka saxiixa fil cibaada waxa wey maa waafaqa sharca allaahi kaa intaas wey sharcigii ilaahay hee kii waafaqa oo see sharciga ku waafaqayaa shuruucdii alla uu soo dejiyey oo arkaanay shuruud lahayd yaa cibaadadii waafaqda saxat baan leenahay warkaasoo wardha maa cibaadadii shuruuddii iyo arkaantii aan waafaqinna maxaa leenahay lam tasixa ma asixin wey ma asixin wakaa waaye mucaamalaadkiina shiikhu wuxu mucamalada waxaa la yidhaahdaa mucaamaladana way ansaxda waxaan dhahaynaa markii mucaamaladan dhacday ujeedkeedii laga gaaro raadkeedii markuu dhasho beec baa lagu jiray beecan wuu ansaxay kamaa dhihi karnaa waxaan leenaha wuu ansaxay markii beecani uu faa'iideeyo raad la yidhaahdo milkisiin milkihee milkisiin mobil baa qofkan ka gadatay lacag baa dhiibtay adna mobilkii baa qaatay soo maahani eh, way ansax baan dhahaynaa markii aan dhahno mobilkan waa yeelatay milki markuu meesha yimaado ayib goormaan dhahaynaa eh, ijaaradii way ansaxday ijaaradan ijaara saxiixa waaye ismaaciil baa guri lahabaa hakirayste way ansaxda gomaan dhahaynaa markii hee ay ii banaanaato manfacadii gurigan inaan ka faa'iidaysan karo yaah ha ka waran haddaad leedahay lacagtiisii gurigan anaa sii deganaanaya uu yidhaahdo ismaaciil dee biic biican saxay ma jiro maxaa yeelay maba lii ogolaan inaa hee ka faa'iidaysto marka kii beeca maxaa leenahay milki marka meesha ku leeyahy shiikhu waa in aathaari timaadaa aathaarta beeca imaanays maxaa weeye waa milki in shaygii milki uu yimaado oo qofka milkigiisu ka soo guuro qofka kale milkigiisa uu yimaado soo maa gaariga aa gadatay geel xaggaata geelle milkiyadii gaariga ku lahaa inuu kasoo wareego adig kugu soo wareego waa raadkii ka dhashay caqdigii beeca gurigii ay kiraysanaysay haraadka ka dhalan kara muxuu yahay in gurigii laguu banneeyo oo aa intifaacsato waa raadkii ijaarada haye ninkan iyo gabadhani marka hore xaaraan bay kala ahaayeen caqdi nikaaxa isku xiray shuruuddii iyo arkaantii buuxiyey raadkiisu muxuu noqonayaa in la isku banneeyo isku banaanaadaan soo ma ahan oo istimtaaci meesha uu yimaado raadkii caqdiga ka dhasha weeye soo ma jeedid yaa wakaa meesha marka sheikuu yidhaahday mucaamalaadkan way ansaxeen waxaa la dhihi karaa markii shuruuddii arkaantii la buuxiyo kadibna raad uu ka dhasho intaasuu sheikhu ku sheegay wa fi lmucaamalaati maa kii weeye taratabad ee ka dhalatay calayhi kaga korkiisa aahaarun ee ka dhalatay raad uu ka dhashay raadkaas xagee ka yimi raadkaasoo thabatad sugnaatay bicaqdin ku sugnaatay heshiis la galay ku sugnaatay waa kaa ayib marka asaxiixu fi lcibaadaat maa waafaqa sharca allaahi weye asaxiixu fi lmucaamalaat maxaa weeye maa taratabat calayhi aasaaruhu kaa aasaaruhu walbaatilu baatilka kan la dhahayo alfaasidu ee faasidka ahi waa faahfaahine walbaatilu kan baatilka ahi alfaasidu ee faasidka ahi lisaxiixi didun marka didun baa khabarkiiya alfaasiduna waxa weeye waa cadfu bayaan cadfu heeh cadfu bayaan wey labadii dhinafays waa isku mid waalbaadilu kan baadilka ahay alfaasidu ee faasidka ahay didun lisaxiixi saxiixa kii lidka ku ahaa wey marka soo wardha maa didun hee lisaxiixi saxiixa kii lidka ku ahaa wey oo hadduu yahay mucaamala cibaadaad yahayna maxaan leenahay yaah maa lam yuwaafiq sharca allaahi buu noqonaya soo maahan sharcigii ilaahay soo dejiyey salaadii aan waafaqin yani salaadii shuruudii arkaantii loo dhiga aan ka soo bixin tusaale ahaan kii mucaamalaadkana maxaan leenahay mucaamaladan waa mucaamalo baadila markaa maxaan loo jeednaa waa midki hee maa lam tataratab calayhi aathaaru waa midkii suraad ka dhalan gaarigii baa eegabataadaas ka haysta mucaamaladaas ma ansixin maxaa yeelay wixii ka dhalan lahaa oo ahaa hee milkiga ka ahaa milkiga ahaa milkisiinta ahaa meesha ma joogoba wa huwa baadilku alladii midka weeye fuqida la waayey bacdu shuruudihi shuruudiisi qayb ka mid ah fuqida la waayey warkaa muku dhacay wa huwa baadilku alladii midkii weeye bacdu shuruudihi ay fuqida la waayey bacdu shuruudihii ama bacdumubtada iska bacdu shuruudihii shuruudiisa qee ka mid ahee fuqida la waayey weeyaan kaa marka baatil iyo fasid waa isku mid madhabka dhexdiisa waa isku midoo afar meelood bay yidhaahdeen bay ku kala duwan yihiin keliya baadil iyo fasid maalinka hal xabaan soo sheegnoo xajka ahayd soo maa saddex ku dareeno baabka caariyada iyo baabka khuluca iyo baabka kitaabada iyo xajkii aan hore usoo sheegnay afartaas masalo albailu waalfaasidu way kala duwanaanayaan meelahooda ugu tegi doonaa intaa wixii kasoo hara baail iyo faasid waa isku macan salaadan salaad faasida waaye iyo salaadan salaad baatila waaye maxaan leenaha waa isku hal macno weeye waa kaa intaa marka kuu sheegay muxuu ku yidhi baadil maxaa la yidhahdaa baadil maxaa la yidhahdaa buu yidhi maa faqada bacda shuruuti soomaayan qaacidadaas wax ka soo reebayaa shiikh wuxuu kuu sheegi doonaa laba masalo oo shuruudii loogu talagalay qayb ka mida weyday soo durug sheikh xagaa ka masalooyin hee shuruudii laga rabay oo ay saxiix ku noqon lahayd qayb ka mida weydey asalku muxuu ahaa shaygan haddii shuruudii iyo arkaantii loo dhigay qayb ka mida la waayahee inuu noqonayo baatil ama faasid haddii laga helay noqonayaan saxiix hadda wuxuu kuu soo wadaa laba masalo oo shuruudii iyo arkaanta iyadoo la waayay haddana la dhahayo saxiix weeye marka yuu ka soo reebay min qaacidati albaatil qaacidadu baatilka u dhigay oo ahayd maa faqada bacda shuruudihi wa huwa aladii bacdu shuruudihi fuqida ayuu ka soo reebayaa wastathni marka ataqdiiraat asharciya bay u bixiyeen culummadu ataqdiiraat asharciya magacaas oo la baxeen labada masalo waayahay wastathni ka soo reeb mawjuudan mid jooga mid jooga ka soo reeb kamaa low cudima kaasoo kamaa low cudima ay ka cadamihii oo kala ah maadu waa mastariy e, lowdaas markaa wastahni ka soo reeb mawjuudan ka soo reeb mid mid jira oo yaal kaasoo heeh kamaa low cudima ay ka cadamihi laga soo qaaday mid aan jirin oo kale laga soo qaaday kaa ka soo reeb qaacidadii hore wadaalika arinkaasna ka waajidil maai waa mid biyo haystayoo idaa tayamama markuu booreysta ah mid biyo haystay oo booreysanaya asalku waxa weeye booreysigu marba haddii biyo tawahama hadduuba qofu biyo ismoodsiinu heli karo saasuu booreysu ku jabaa sideedaba soo maa xadeerna xagga muxuu noo sheegay mid biyahaysta oo booreysanaya asalku muxuu ahaa hadduu biyo booreysiga inuu jabayo baadil noqonayo ayada kasoo reeb waaya wastahni kasoo reeb mawjuudan mid jira oo yaal kaasoo kamaa low cudima ay ka cadamihii loola dhaqmayo sidii mid aan jirin oo kaleeto wadaalika arrinkaasna ka waajidil maay oo kaleeto wey kii biyo haystay oo idaa tayamama marka uu booraysto mm-hmm. wa minhu kaa xaggiisa waxaa ka soo reebaysaa ama wa minhu taas waxaa ka mid ah macduumun mid la waayey oo ka mawjuudin oo laga soo qaaday mid aan jirin oo ka mawjuudin laga soo qaaday muhila waxaa tusaale looga dhigay kaa ka diyatin baa tusaale looga dhigay diyadaasoo tuurathu laga dhaxlayo can shaksin qof qutiya la dilay muil horta shid baa saaranaysaa gabayga ayuu shidka dartiibu shidka u tuuraya waa shid baa saaran muhila weyn wa minhu kaa xaggiisa waxaa ka mid ah oo qaacidadaa soo gelaya macduumun mid aan jirin oo ka mawjuudin laga dhigayo laga soo qaadayo sidii mid jira muhila kaa tusaale waxaa looga dhigay hee kadiyatin baa tusaale looga dhigay diyo tuuratu laga dhaxlayo can shaksin qof qutiil la dilay tan koowaad marka maxaa weeye ictaau xukma almacduumi qaacida koowaad waxaa weeye shay joogay in la siiyo xukunkii sidii mid aanba jirin oo biyihii oo yaala ayaa maxaa laga soo qaadayaa sidiinaysan jirin tusaale ninkii booreysanayey oo u booreysanayay xanuun jira darteed wuxuu ka baqay gacantiibaa xanuunaysa ama meel kalaa xanuunaysa ama si unba qofku xanuunsan yahay waxaa haddaa biyo istaabsiisid naftaa kaa haadaysa balli biyo asagoo ag jooga maxaa u banaan inuu booraysto balligii biyaha maxaa laga soo qaaday sheikh inaan jirin baa laga soo qaada soo jeedid ta waa mawjuud laakiinse maxaa loola dhaqmay kamacduumin baa looga dhaqmay waa ninkii booraysanayo hee mariidkii yakhaafu min isticmaalihi almarada mid aan jirin ba haddana gelaynaa mid aan jirin oo laga soo qaadaya inay jirto oo kale xukunkii qof shay jira laga dhigayo tasaalushii kii dhintay oo diyadiisa la dhexlayay horta xooluhu gormay dhaxal noqdaan qofkan maxaa laga dhexlaa horta xoolo uu lahaa lahaabaa laga dhaxlaa soo maa xoolo milkiyadiisa soo galay xoolo milkiyadiisa soo geli doona ma laga dhaxli karaa ya shi ismaale maya hebel baa waxaan ka qaadan doonaa shan boqoloo doolar kaasuu beri dhintaasoo shan boqol kasii qaadan haye shantii boqol kaa qaadan lahaa asii dhaxlaynaa ma dhici kadhaa maya macduum soo maahan haddaba kii ninkii waa la dilay boqol halaad baa la xukumay boqolkii halaad sharciga dhexdiisa waa la dhexlayaa yaa qaadanaya boqol halaad inaa isagu dhimay yaa qaadanaya ehelkii ehelku maxay boqol halaad u qaateen xoolahan boqolka halaada markuu noolaa ma lahayn milkiyadiis kuma jirine so masalo maa ma fahamte xoolahani dadkani ninka uu ka dhintay waxay dhaxli karaan xoolihii ayagu asagu milkiyadeeda lahaa soo maahayn markuu dhintayna boqol haalaad baabaa ninkan loo loo hee khada buu ahaa boqol halaad baa loo xukumay saddex sana kadib baa ah talaada baa lagu aruurinayaaba waa la dhaxlaa haye ana waxaan isku ogeyn qofka wax laga dhaxli kara wuxuu leeyahay xoolaha marka gadaal ka yimi oo diyada ah marka hore maxaa hayeen macduum maxaa laga soo qaaday ka mawjuudin sidii inay hore u jireenoo kaa laga soo qaaday macnuu waa intaa keliya marka yah diidii maxaa layidhi yuqadaru wujuuduhaa markuu noolaa inay jirto oo kale laga soo qaadaya oo milkiyadiisa ku jidhay saasaa loo dhaxlayaa marka marka waa macduumun ka mawjuudin oo kaleeto wey biyihiina maxay ahaayeen mawjuudun ka macduumin laga soo qaadayo wakaa kitaabu ahaarati hmm. waaya waayah alkitaabu luqatan addamu weeye kitaab addamu waljamcu baa kitaab laga wadaa waaya istilaax ahaana kitaab haddaa maqshid waa jumlatun mukhtasatun min alcilmi mushtamilatun calaa abwaabin wa fusuulin waa eray loo isticmaalo qeyb ka mida cilmiga qeybtaasoo ka kooban abwaab iyo fasallo ka kooban shiikhu wuxuu yihi kitaabu dahaarati dahaaradu daharana waa la dhihi karaa dahara dahurana waa la dhihi karaa maadigeeda dahara iyo dahura waa labada maadi ahaanba lagu dhawaaqi karaa dahara baa sabaase af saxa oo magaranaysaa badan dahara wa dahara afsaxu wey macnuhu laakiin mudaaracooda yadhuru baa dhahaysaa mar walba dahara iyo dahur labadu maxaa dhahaysaa yadhuru wey mudaaracooda ayib marka wakaa dahaara maxaa la yidhaahdaa kitaabta horaa kusoo dhiganay zawaalu lmanci almutaratabi cala alxadai aw alkhabathi dahaara maxaa la zawaalu lmanci diididii almutaratabi diididaasoo ka dhalatay cala alxadai weesajabkii awil khabasi ama xumaan iyo najaaso meesha timi diididii ka dhalatay in la suuliyo diididaas suulinteed ayaa maxaa la yidhahdaa dahaaro warka ma ku dhacay zawaalulmanci almutaratabi cala alkhabasi aw eh, ilxadai xadathan marka waa garanaysaa xadad waxaa weeye amrun ictibaariyin yaqacu bilcataa'i yamnacu min saxati salaati waa arrin aan la arkayn ictibaari aan la arkan ma arki karo weesada iga jabtay wax muuqda miya meelahan saarsaaran maya yamnacu min saxati salaa salaadii in ansaxeediideysa marka waa amrun ictibaariyun xageebuu ku yimaadaa yaquumu bilcadaa'i cadaadii weysadu ku imaanaya haddii qofku janaabo qabeen jirko dhan buu ku imaanaya muxuu diidayaa yamnacu min sixati salaa tacriifaadkii faraha badnaa kitaabka horaan kusoo dhigana khabatna waxa weeye mustaqdarun yamnacu min sixati salaa shay la kahanayo shayga in la kahda keliya najaaso kuma noqdo laakiinse muxuuse ku noqonayaa yamnacu min sixati salaa salaadii buu diidayaa m qofka candhuufta buu kahanayaa soo laakiinse in la kahday candhuuf najaaso kuma noqonto nisma ku noqonaysaa waa maya xinaas noqonaysaa yamnacu min sixati salaa marka najaasa xada khabad maxaa la yidhahdaa mustaqdarun yamnacu min sixati salaati shiikhu wuxuu gacmu ka geli doonaa markaa aqsaamu lmiyaah xagga xukunka biyuhu intay qarsamaan shiikhu wuxuu ku yidhi wainamaa yasixu wuxuu ku ansaxaa tadhiirun daahirnimo waxay ku ansaxdaa oo qura bimaa'in bay ku ansaxaysaa biyo bes inay daahirnima ku ansaxdaa biyahaasoo udliqa la magaca furay magaciis loo sii daayey aan waxba lagu xirin laa mustacmalin laa bimaa'in biyo kuma ansaxayso daahirnimadii biyahaasoo mustacmalin la isticmaalay walaa bimaa kiina ku ansixi mayso tagayara doorsoomay bitaahirin bisababi taahirin shay nadiifa dartii ku doorsoomay daahirkaasoo mukhaalidin dheehay ku doorsoomay taqayuran doorsoomid ghayara doorisay idlaaqalismi isimkii furnaa ama isimkii la furay doorisay cajiib ha isdhex dabaalanaya maxaan ku yidhi wainamaa yasixu way ku ansixin oo wainamaa yasixu tadhiirun daahirnimo waxay ku ansaxdaa oo keliya bimaain bay daahirnimo ku ansaxdaa biyo xaga maxaa ku baxay shay kaloo dareeraah inaan lagu dahaar qaadan karin warkaas war dhammaa biyaha ku ansaxaysa biyahee marka ka sifee biyahaasoo udliqa la magac furayoo magac aan la raacin biyo un la yidhi xaggan marxuu ku sheegay almaa lmutlaq inay hee daahirnimadu ku ansaxayso laa mustacmalin laa hee mustacmalin hoos dhiganta soo ma jeedid yah ay laa mustacmalin ay laa yasixu ku ansixi mayso mustacmalin bimaain biyo mustacmalin hee la isticmaalay ku ansixi mayso bimaayin ba qorisaa laa mustacmalan ay laa bimaayin ku ansixi mayso biyahaas oo mustacmalin la isticmaalay xaggaana muxuu kugu sheegay biyo la isticmaalay inaysan daahirnima hee ku ansaxaynin biyaha la isticmaala labay noqon doonaan walaa bimaain walaa bimaa ay ladii baa dhihi kadhaa walaa bimaa ay ladii kiina ku ansixi mayso amase walaa bimaa-in iskaleh biyana ku ansixi mayso daahirnimadu biyahaasoo tagayara isbedelay isbedelay maxaa isbedelkooda keenay bidaahirin bisababi daahirin shay nadiifa ah, dartood isla bedelay shayga nadiif xagee buu yaalay shaygaa daahirkaasoo mukhaalidin dhex galay oo dheehay biyaha isbeddel nooceeya tagayuran isbeddel khayara dooriyey idlaaqa liismi magaca magacii furnaa haa ama magacii la idlaaqay dooriyey xaggana muxuu sheekhu kuu sheegay mustacmalkii qayb ka mida buu tilmaamay dabcan oo wuxuu yidhi biyaha shayga daahirka ah oo magacii biyaha ka bedelay biyihii isla bedela hee biyahaasna lagu dahaar qaadan mayo biyihii halkana ku yaaleen haye waxaa ku shubtay caano boore biyihii magacii biyo way iska bedeleen maxay isku bedeleen caano caanuhu daahir waaye soo maah mukhaalid bay noqdeen biyihii bay dhex galeen xagga maxaa ku baxay haddaysan biyaha dhexgelin biyihii ba iska dulhehaabayaan shayga biyaha dulhehaabay oo kaleeto biyihii marka dhex galeenna weli biyihii magacii biyo ma wataane idlaaqal ismi bay bedeleen maxay ka dhigeen caano marka waxaan leenahay caanahaas hee laguma dahaaro qaadan karo waa isbedeleen biyahaas marka hal mar baa dul maraya kadib bacaada u sharxi doonaya hal mar aan isku xiray si fiican u dhegeysta wainamaa yasixu tadhiirun daahirnimo waxay ku ansaxay oo keliya bimaa in bay ku ansaxaysaa maagaasoo udliqa la magac furay magac gaara ah aan loo xirin laa mustacmalin laa bimaain biyo ku ansixi mayso mustacmalin la isticmaalay walaa bimaain biyana ku ansixi mayso tagayara isbedelay bidaahirin bisababi daahirin isla bedelay daahirkaasoo mukhaalidin dheehay tagayuran isbedelid isbedelidaasoo hayara doorisay idlaaqal ismi isminka magaciisi idlaaqal ismi ismiga furidiisi doorisay fii dacmihiina ku doorisay dhadhankiisi dhexdiisi aw riixihii ama urkiisi dhexdiisi ku doorisay aw lownihii ama midabkiisi dhexdiisi ku doorisay hmm. daahirkaasoo wa baa dhahaysaa daahirkaasoo baa dhahaysaa yaa daahirkaasoo ee eh, wa yumkinu ay suuragal ahayd istiqnaa'uhu in laga kaaftoomi karay hukaa daahirka ah in laga kaaftoomi karay bisawnihi ilaalin laga ilaaliyo darteed laga kaaftoomi karay intaa markuu isla socotaa labadaas dar wuxuu ku tilmaamay biyihii halkaa kuu yaalay oo shay daahira ay ku daateen shaygaasna laga ilaalin karay biyihiina magacii biyo intay ka tageen magac kale ay yeesheen laguma heeh dahaaran qaadan karo warkaasoo wardhammaa waaye xaggaa marka hal xabo isku watahayba maxay isku tahay hal xabo mustacmalkii kaa daahirkaana way ku jidhaa meesha warkaa ma ku dhacay kaa daahirkan hee way ku jidhaa wey mustacmalkaasay ka mid tahay mustacmalka ka mid tahay xaggan hadda markaan haynaa laba masala haynaa almaa almutlaq iyo almaa almustacmal oo hal qayb uu nooga sheegay qaybta buu nooga sheegay qaybtii mukhaalidka ahaa buu nooga sheegay wastani ka soo reeb halkaa marka u fiirso intaa mustani aanan gaadhin shayga mukhaalidka ah dhowr tilmaamod buu u bixiyey kow waa inuu daahir yahay buu ku yidhi soo maa shayga biyaha bedelaya ko waa inuu daahir yahay soo masale maa kow laba waa inuu mukhaalid yahay mukhaalid maxaa laga wadaa biyihii waa inaan laga sooci karin de waa inaan biyihee laga sooci karin waa masale labaad ayaduna saddex isbedel xoog le waa inuu biyihii ku sameeyey oo magacii biyaha inti laga guuro magac kale loo bixinayo soo masalada saddexaad maa masalada afaraad waa in laga ilaalin karay waa in hee waxaan biyaha ku dhex dhacay oo magaciisi bedelay waa in hee laga ilaalin karayey markii hore afarta marka laysla helo waxaa leenahay biyahaasay daahira ku dhacay magacii biyan furan way ka baxeen magac kale qaatiin biyo maaha waa wax kale laguma weysaysan karo laguma daahir qaadan karo soo markaas wardhan maa afar masalo ko maxaa weeye waxa waa inuu yahay wax daahira labo waa inuu dhex galay ismaaciil haye waa inuu hee mukhaalid waa inuu yahay wax hadda idiin sheegayo mid kasta waxaa kasoo bixi doona meesha beedkaa dambaa baa lagu sheegi doonaa wax hadda idiinsu dulmarayo waa inuu wuxuu daahir yahay wax dhex galay labo waa inuu mukhaalid yahay saddex waa in magacii uu bedelay afar waa in laga dhowri karayoo laga ilaalin karayay afartaa masalo markii shaygu uu helo biyaha ku dhacay waxaan leenahay biyahaase dahaaro ma gelayaan biyahaase dahaaro ma gelayaan wastatni ka soo reeb wastatni hee ka soo reeb biyaha wixii ku dhacayey waxaa ka soo reebtaa taqayiiran ka soo reeb isbeddel ka soo reeb isbeddelkaasoo ku yimi bicuudin laan ku yimi laan laan ama qori kaa dhehe alwaax kaa doonta laan ku yimi laantaasoo sulbin adag laan adag oo biyihii ku dhex dhacday isbeddelkii biyaha ku yimi ka soo reeb kuwii hore ha ku dareen xukunkii hore qaadan mayaan kow aw waraqin ama laamo ku daatay biyihii isbeddelkii ku yimi kasoo reeb oo la soo har aw tuxlubin ama yaaxood biyihii dul fuulay isbeddelkii ku yimi hee la soo har meesha naxway gelaysaa hooy aw turbin ama ciid isbeddelkii ku yimi hee la soo har intaba biyahay ku dhacayaan isbeddelku warkaas war maaha koo wuxuu ku yidhi laan isbeddelkii ku yimaada hee laan baa soo dhacday biyaa ku dhex dhacday mudda isaga jidhay biyihii maxaa ku dhaci kara isbeddel baa ku imaanaya soo maa ayib isbeddelkaa wuxuu ku yidhaahday la dhihi mayo biyahaas laguma dahaaro qaadan karo la dhihi mayo soo kow maah kow labo calayn baa ku daadatay haddaad ku daadaysa calaynta masalo kale iskeed bay ugu daadatay geedkii kadib mudda isaga jidhay biyihii bay bedeshay isbedelkan caleenta ku yimi caleenta darteed ku yimi biyihii daahirnimadii way daahirintii way kaga baxeen la dhihi mayo waa lagu daahar qaadan karaa macna midabka haa isbedel baa ku imaanaya sooma saddex duxlub maxaa weeye waxyaabahan cagaarkaayo biyaha dul fula maxaa la dhahaa labeen lagama macaanaya looda wixii fulay yaa xood baa anagana lagu macaneeyey yaa maxaa yidhahdaa yah jeel cajeel dayib ajeel cajeelkaasna isbeddelka hadduu biyo ku keeno oo biyihi isbedelaan asna waxaan leenahay lagama hee lagama biyihii ka saari mayso inay biyo yihiin ka saari mayso aw turbin ciiddiina waa la mid oo ciidii haddii tugi biy tugii baa biyo soo rogay de biyaha see waa biyo ciida soo biyo ciiddii u ekaadeen walahi biyahan ciidda u ekaadeen naga daaya laguma wehsanka lagumala dhihi mayo marka afarta arrimoodba wixii isbeddeloo ku yimaada biyaha hee biyihii ka saari mayaan almaaul mutlaq almaaul biyo mudlaqa oo weli magacood biyo daahira oo lagu eseysanayo oo tadhiira ka saari mayaan weeye warkaaso war dhammaa su-aasha markaa waxaa weeye maxaa sababay inay ka saari waayaan kow cuudin salbin waxaa sababtay in in in in in in ay saameyn weydo mukhaalid ma aha waa mujaawir baa dhahaysaa xagga marka laba misaal ma mukhaalid iyo mujaawid mukhaalid maxaa la yidhahdaa mukhaalid waxaa la yidhahdaa shaygani biyihii mukhaalid buu ku yahay iyo shaygani biyihii mujaawir buu ku yahay way kala duwan yihiin yaa <laughs> shaygan biyihii mukhaalid buu ku yahay maxaa laga wadaa yah lagama sooci karo ay maa laa yumkinu fasluhu weeye waxaan laga sooci karin biyihii warkaas warra maa caanihii baa dhex galay oo kaleeto lagama sooci karo sonkortii baa dhex gasho lagu milay lagama sooci karo marka meeshaa bicuudin salbin sababta maadaama biyihii isbedeleen loogu dari waayo kuwii hore sababtu maxay tahay mujaawir wey baa leedaha horta waa mujaawir deris buu leeyahay hee mukhaalid ma aha xagga maxaa soo arkaa saliiddii baa la mid ah haddaa biyo saliid ku shubo miyaa dhex gelaysaa haye sheikh dhex gelimaysa iska sabeyn kala suucmayaan de haddaa hoos ku dalooliyo biyihii oo nadiifa ah, hoos ka baxaya marka saliiddaas biyihii bedeli mayso oo biyo saliid la wey la dhihi mayo sababta maxay tahay mukhaalid maaha maxaa weeye mujaawir weeye soo war dhammaa yah neef maxaa ku baktiyey biyo xaggan bay yaalaan warkiibaa biyaha soo gaaray hataa biyaha saa u qaadid waxaa ka dareemaysaa ur maxaan leenahay biyahaas ma biyahaas maya maxaa yeelay waxa saameynaya mukhaalid maaha maxaa weeye wax banaanka ka yaala wey maxaa weeye mujaawir daris buu leeyahay marka mujaawirku ama banaankaha ka yaala ama dul saarnaado yuusan ahee la falgelin labada jeer bay mujaawir bay noqonaysaa kaas marka waa taa maxaa u diiday aw waa lamid waa mujaawir ayaduna soo warkaas warama ayaduna ayaduna hee waa mujaawir weeye ayaduna wakaa waxaan kaloo dhihi karnaa lagama ilaalin karo saasna waan dhihi karnaa haa lagama ilaalin karo maadaama laga ilaalin karin hee ayadana waa taas ayadana lagama ilaalin karo labo masalada saddex maxaa weeye aw tuxlubin tuxlubkii ayadana maxaan dhahaynaa yah dee eh, lagama ilaalin karo maxaa yeele biyahii baa ka dhex samaysmayaa iyagu haya ka dhex samaysmayaa iyagu yah maqarkii biyaha iyo meesha biyuhu maryan bay ka dhex samaysmayaa marka wax laga ilaalin kara hee ma aha maxaa kaloo meesha imaanaya ciiddii ciiddii laftigana dee lagama hee lagama ilaalin karayo lagama ilaalin karayo wey manuu kaa marka afartaa masalaba biyihii ma garanaysaa marka waxaan leenahay afar soo uruuri waxaan leenahay alqurbu minhu koo aw ilmujaawiru labo laa ghinaa lilmaa'i canhu saddex afar waxay noqonaysaa And eh, uu keeni doonaa sheekhu saan rajeynayo afar waxay noqonaysaa hayara yasiiran afar masalo afar masalo biyaha hadday ku yimaadaan biyihii daahirnimadooda waxay ku joogayaan maal mutlaqoodii kow alqurbu minhu shay u dhow inuu saameeyo biyihii ka saari mayaan hee tadhiir ka saari mayaan alqurbu minhu waa baktigii aan kuu sheegay xagaa ku dhinta oo kaleeto markuu biyihii urkiisa soo galaan waxaan leenahay biyuhaa iska isticmaalna maxaa yeelay waxa biyaha saameynaya waa wax u dhow wax kudhex jira hee maaha koow alqurbu minhu baa u diidaysa labo almujaawiru wax deris laah ah waxdiis maxaa laga wadaa maa yumkinu faslu wax laga sooci karo alwaaxi ku dhacay iyo iisoo qabo iisoo qabo saliidii ku dhex daadatay iyo almujaawirnimo ayaa hee u diidaysa in lagu xukumo inay wax tadhiirin waayeen saddex maa laa ghinaa canhu biyahama ka fursanaynba waa ciiddii iyo duxlubkii iyo mar allaale iyo mar kasta hee waa ku arkaysaa laa hinaa can laa hinaa canhu wey macnuhu yani kama fursan karayso markasta biyihii baa ka dhalanayaan duxlubkana biyaha ka dhex dhalanayaan ciiduna biyihii de biyuhu cirka ma saarnay xaga ku jiraan meel ciid taaleya ku dhex taallaa marka marnaba kama soo cikarayno wey laa hinaa canhu tan waxaa weeye tagayuran yasiiran afartaa mas'alo wixii biyaha la bedelaahi hee maalumulaqnimadii ka saari mayaan wey sawrkaas war dhammaa mala fahmtayah afarti may gu soo celinaysaa ismaaciil afar arrimood oo biyaha haddii ay saameeyeen almaau mulq aan ka saarayn kow maxaa weeye alqurbu minhu wax u dhow oo bedela labo almujaawir wax deris la ahaa yacni aan dhex gelin oo laga sooci karo saddex maa laa ghinaa canhu wax marnaba he aan ka fursanayn inay ku dhashaan sida ciiddii iyo iyo iyo ajeelkii ninkaa noo sheegay haye tagayuran yasiiran isbedel yar hadday ku keento weli caano yar baa ku shubtay biyihii weli waa biyo biin markii qofku saa u fiiriyo caano wey ma dhahay muxuu dhahayaa waa biyo tagayur yasiira la dhahaa biyo waa la isticmaali karaa markaa soo markaas war dhammaa intaasuu shiiku ku sheegay raximahu llahu tacaala wastahni ka soo reeb tagyiiran isbedel ka soo reeb isbedelkaasoo bicuudin bisababi cuudin ku yimi cuud cuudkaasoo sulbin adag ha waa laantii ku yimi laan adag isbedelkii ku yimi waa mujaawir soomaahayn ka soo reeb aw waraqin ama caleyntii ka soo reeb mujaawir may noqon kartaa laa qinaa canhu way noqonaysaa ka soo reeb aw tuxlubin ka soo reeb isbedelkii ku yimi aw turbin ciiddii isbedelkii ku yimi ka soo reeb intaasba maxaa kaloo ku jiraya milixdii maa'iga ahayd isbedelka ku yimaadana kasoo oo taas sheikhu raximahullahu tacaala uu ku sheegay xafidahu llahu tacaala raximahullah waa u dhintay soomaa sheikhu miyuu noolya waaye walaa bimaa'in ay walaa yasixu walaa maxay ku xiran tahay laa mustacmalin soo yah walaa bimaain xasku xiranta walaa bimaain biyana ansixi mayso in lagu dahaaro qaato maagaasoo mutlaqin hee la magac furay maagaasoo xallathu ay ku dhacday caynu najaasatin najaaso shay ah ay ku dhacday walxaal bi najaasadaasna ku dhacday huwa isagoo biduunil qullatayni qullateen ka yar boqol iyo sagaashan iyo xogaa litir ayagoo ah ka yar waaye halkana masaalo u fiirso erayadoo isticmaalayo waxbuu ka saarayaa meesha walaa bimaayin biyana laguma dahaaro qaadan karo oo ma ansaxayso dahaaro qaadashadeedu biyahaasoo mudlaqin la magac furay oo magacna aan lagu xirin xaggaa marka kuleeya magac la furay wuxuu meesha ka saarayaa biyihii mustacmalka ahaa iyo kuwii awalka hore shay daahira kusoo darsamay kuwa awal lama isticmaalayn ee biyihii mudlaqa ahiyo magacii biyo keliya sitay yaa la isticmaali mayo goorma xalatu ay ku dhacday caynu najaasatin shay najaasa ay ku dhacday walxaal bayna ku dhacaysaa biduuni qullatayn qullatayn ay ka yaryihiin hagaa maxaa ku baxay markaa biyuhu horta biyaha najaasada ku dhacaysa horta biyo mudlaq waa marka hore ahaayeen awal hadday biyo mustacmal ahaayeen maxaaba hee lageys hadday najaasa ku dhacdo marka hore laguma daaharo qaateen marka biyo marka hore mudlaqa waa inay yihiin koow laba waa inay najaasa ku dhacdaa saddex qullatiinna waa inay ka yar yihiin xaga maxaa ku baxay markaa hadday qullatiin ka badan yihiin hee najaasoobi mayaan inay najaasa ku dhacday keliya hee ku najaasoobi mayaan eh, maxay ku najaasoobayaan inuu isbedelo ku najaasoobisaa wakaa walaa bimaa in biya najaaso ku noqon mayo walaa bimaain biyana laguma dahaaro qaadan karayo biyahaasoo mutlaqin magac furanoo xalatu ay ku dhacday caynu najaasatayn ku dhacday walxaal ay ku dhacday hooyadoo walxaal ay ku dhacday biyahaasoo biduuni qulateyn qulateyn ah intaa markuu shiiku ku sheegay biyihii najaasada ay ku dhacday oo qulateynka ka yaraa muxuu ku yidhi najaasay noqdeen waa noocii saddexaad waxbaa laga soo reebi wastani kasoo reeb maytin kasoo reeb mid bakhtiya bakhtigaasoo damuhu dhiigiisu lam yasri uusan dareeraynin aw amase laa yuraa laa yuraa mid aan la arkaynin bidarfi isha aan lagu arkaynin haa lamaa goorta yaxsulu uu heeh uu dhacayo aan la arkaynin laba arrimood oo najaaso ah markay biyaha ku dhacaan biyahaas najaasaha ku xukumin kow biyo ay ku dhaceen shay bakhtiyey laakiinse aan dhiig lahayn waa xasharaadkii oo dhan xasharaad soo garamaysaan xasharaadkii oo dhan waa soo gelaya waay duksigii quraanjadii shinnidii dabaqaloocii injirtii boodadii qalanjistii waxaas hadday biyaha ku dhex dhintaan biyahaas soo najaaso maaha sheegaasi neefkaas waa waxaas najaaso waaye shay kasta oo baktiya najaaso waaye ilal aadamiya taasoo sheegnay marka maadaama uu najaaso yahay waa lasoo reebaa isaga maxaa la yidhi isaga haddii biyihii ku dhex dhacaan waa laga soo reebayaa maxaa kaloo laga soo reebay najaaso ishu aysan qaban karin kaadidii firiirtay oo kaleeto ha ishu haddaysan qaban karin najaasadaas macafuwun canhu wey waa la iska cafiyey biyihii hee najaaso ku noqon mayaan marka laba najaaso waa lasoo reebay waa najaaso laakiinse waa laga soo reebay eeg najaaso maa la dhihi mayo waa najaaso laakiinse hee waa la iska cafiyey iyaga waa adag laakiin inayna waa adag walaa bimaain biyana laguma dahaaro qaadan karo maagaasoo mulaqina maagaasoo xallatu ee ku dhacday caynu najaasata najaasa cayn ee ku dhacday walxaal ee ku dhacday huwa isagoo bidilu qulateyn qulateyn ka yar wasatni ka soo reeb meytan bakti ka soo reeb damuhu dhiigiisu lam yasli uusan hee uusan dareerin aw amase laa yuraa waxaan lagu arkaynin bidarfi isha lagu arkaynin lamaa goorta yaxsilu uu dhacayo najaasada sidaasaan hee ayadana ka soo reeb weeye waaye soo ururina marka maxaan leenaha biyihii labaa loo qaybinayaa saddexa loo qaybinayaa maaun mutlaqun waa biyahee waa biyo wakaa maaun mustacmalun biyo la isticmaal biyaha mustacmalka labaa loo qaybinayaa laba qaybood habeen birisoo darsi nooma jiro yaa sucismiya biyihii mustacmalkaha ah marka laba qaybood ka dhigo biyo daahir shay daahira uu ku dhacay shuruudiisna aan soo tilmaamnay iyo biyo istucmila fii fardin aw isaalati najisin ayadana shiikhu insha allahu tacaala inuu tilmaamaa dhee ka dhah biyo waajib lagu gutay biyihii weysada ahaa waa weysaysata soo maa sheekh ismaaciil waa weysata soo maa markaa weysaysatay biyihii nadiif way waa yihiin xaggasaa ku shubtay biyahaas biyo najaasaa lama dhahayo waa biyo taahir ah laakiinse mustacmal ah warkaan dhacay shardigu muxuu yahay fii fardin waa inay lagu isticmaalay haddaa wayse sunnaa ku isticmaashay weli waa mutahir fahamta yaa waxaa lagu isticmala waxaa weeye biyo waxaa lagu isticmaalayaa fard fard weese oo dhan ma farad ah janaabo farad ah yani janaabadaas ka farad shay farad ah aw isaalati najisin ama najaasa lagu suuliyey shay waxaa shay kaadilabaa dhaqday biyihii baa laga soocay sheegaasi daahir buu noqday biyaha ka imaanaya hadaysan isbedelin wax u korreynaya aysan jirin ayaguna biyo daahir wey laakiinse waa mustacmal marka mustacmal waxaa soo isgelaya sheikh laba arrimood kow shay daahir ah caana lagu daray sonkor baa lagu daray way isbedeleen maa mustacmal baa layidhahdaa maxay mustacmal ku noqdeen bimukhaalidin maaun mustacmalun bimukhaalidin baa dhahaysa tan labaad maxaa weeye maaun mustacmalun bifardin aw isaalati najisin hada bilahi towfiiq sala allah wasalam calaa nabiyina muxamed wala sahbi ajmaciin